kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiye ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo axada taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha nofembar sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona meydka wiilkii labaad oo ay khamiistii qaaday badda magaalada berbera oo goor dhoweed la helay cabdisalaan cali oo kamid ahaa ciidamada dowladda dhowaana lagu xukumay dil toogasho oo saaki lagu fuliyey qisaasta wiil dhalinyaro ah uu dhowaantan uu ku dilay magaalada gurceel qodobada kale aad maqli doontaan waxaa kamid noqon doona dagaal dhexmara ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab oo ku dagaalamay magaalada buulamareer ee oo ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose qodobada kale waxaa kamid noqon doona mucaaradka puntland oo sheegay in madaxweyne deni uu qorsheynayo dagaal iyaga ka dhan ah dad badan oo ku dhintay weerar ay israa'il ku qaaday laba iskuul oo ku yaala koonfurta magaalada khaza hay-adda caafimaadka adduunkan waxaa isbitaalka ugu weynay khaza ugu yeertay inuu yahay aag dhimasho sidoo kale waxaad maqli doontaan hadalhayn ka dhalatay xulka qaranka faransiiska oo goolal gaaraya afar iyo toban uga badiyey xulka yar ee gibraltar la yiraahdo qodobadaas wixii kale nagu soo korra xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku maqli doontaan cabdulahi maxamed cali ee soo saare halkan idkala socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya markale ogaal bahar qarin weligaa qarin sacdiya degmadaada ku anintaasi ku dhaafnaysa suxidaa furuutahay barnaamijka ogaal meel dhaxo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaad tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafu liimaantii ay daba socotaa taas cadcada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab hor sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisau tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaan karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacada kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa haddii aan ku bilaabnona maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay waxa ay xukun dil toogashaa ay ku fulisay cabdisalaan cali axmed oo ka mid ahaa ciidamada dowladda horeyna magaalada gurceel gobolka galgaduud ugu dilay wiil dhalinyaro ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa todobaadkii hore waxay cabdisalaan ay ku xukuntay dil toogashaha taasoo ah qisaasta wiilka dhalinyarada ah ee uu ku dilay magaalada gurceel waxaana soo qabashadiisa ay timid kadib markii ay dadaal xoogan ay u galeen ciidamada dowladda eh, gaar ahaana kuwa nisa iyo kuwa maamulka galmudug oo maalmo raadinayay waxaana arintaasi si adag uga hadlay odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba talisyada kala duwan ee ciidamada ku sugan ee deegaanada maamulka galmudug kuwaas oo sheegay in haatan kadib ama hadda kadib aysan u dulqaadan doonin in deegaanadaasi lagu dilo dad shacab ah ayna baxsadaan dadka falkaasi geysanaya golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliyana xalay waxa ay yeesheen kulan deg deg ah waxaana kulankaasi gabagabadiisa laga soo saaray war murtiyeed xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay yeesheen kulan deg deg ah kaas oo lagu meelmariyay hindis sharciyeedka daddhigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah hindisa sharciyeedka daddhigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah ayaa muhiim weyn u ah ayaa layidhi dib u dhiska iyo nidaaminta adeegyada daddhigista ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shirka uu gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa warbixino ku saabsan amniga guud ee dalka looga dhageystay wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga oo soo bandhigay halka uu marayo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyo sidoo kale howlgallada kale ee lagu xasilinayo dalka sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay tallaabooyinka ilaa iyo haatan la qaaday ee la xiriira gurmadka dadka soomaaliyeed loo fidinayo kuwaas oo saameyn xoogan ay ku yeesheen roobabka iyo daadadka ku fatahay qeybo kamid mid ah ee gobolada dalka waxaana la sheegay in arrintaasi dadaal xoogan laga galay dhanka puntland haddii aan aadnana ee dallada mucaaradka ee puntland ayaa waxa ay war ka soo saartay hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha maamulkaasi puntland siciid cabdulaahi deni kaasoo ahaa in uu doonayo in isaga xukuumadiisa iyo mucaaradka ay iskugu yimaadaan miiska wadahadalka sidoo kalena ay isku gardhigtaan mucaaradku waxay sheegeen arrintaasi ay soo dhaweynayaan oo ay diyaar u yihiin inay xukuumadda la fadhiistaan balse waxaay madaxweyne dani ay ku eedeeyeen in uu abaabulayo dagaal iyaga ka dhan ah. waxay sheegeen in ciidamo badan laga keenay dhankaas iyo eh, magaalada boosaaso kuwaas oo soo gaaray magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal sidoo kalena caasimad u ah maamulka puntland waxaana ay sheegeen in dhaqaaqaqyadaasoo idil ay muujinayaan in madaxweyne weyne deni uu diyaar u yahay in uu dagaal u galo taas bedelkeedana uusan u diyaarsaneen waqti xaadirkan in deegaanada puntland ay ka dhacdo doorashadii loo asteeyay in aysan waqtigeeda aysan dhaafin waxaa mucaaradka oo arrintaasi ka hadlaya hadalladooda ka mid ahaa dalada mucaaradka puntland waxaan rabnaa halkan inaanu ka soo dayno warbixinno warbixinadaasoo khuseeya shaqooyinkii ama jadwalkii ay hore u soo saartay dalladda mucaaradka ee puntland sidaan horeba u sheegnay shaniyo tobanka bisha ilaa iyo soddonka bisha nofembar waxaa noo muddaysnaa wacyigelin iyo inaan la kulanno qaybaha kala duwanee bulshada waxaanu la aragnay oo la kulannay lixiyo tobankii bisha wafdi qurba jooga oo ka yimid dalka dibaddiisu reer puntland ah una yimi xaaladaha cakiran ee doorashooyinka wafdigaana waxaan wada qaadanay wakhti dheer oon kaga wada hadlaynay marxaladda kala guurka runtiina waxyaalahaaynu xoogga saarnay waxaa ka mid ahaa nabadgelyada iyo in la helo doorasho laysla ogol yahay wakhtigeedana ku dhacdo waxaa kaloo aanu la kulannay guddiga odayaasha gobolka nugaal waanu la yeelanay maalintii shalay ahayd oo ahayd toddobiyo tobankii bisha iyagana waxaan aada ugu dheeraannay siday eh, uu yahay xaaladda dalku hadday tahay nabadgelyada iyo doorashooyinka soo socda iyo waxay ku saabsan yihiin guddidaana xalayto si fiican oo qurux badan ayuu noogu dhammaaday is-araggayagii waxaa kaloo noogu xigay sideed tobankii bishoo maanta ahayd silcaawa wakhtiga ka hor halkan waxaa ka baxay si aad la socoteenbaa ururka dallada bulshada rayidka ah oo runtii aanu wadaarsanay afkaar fara badan oo ku saabsan nabadgelyada oo ku saabsan doorashooyinka iyo siday ugu dhici lahaayeen wada ogol laysla wada ogol yahay iyagana runtii talooyinkii ayna siiyeen iyo kuwii aanu siinayba ee ku saabsanaa nabadgelyada iyo doorashooyinkaba iyagana meel fiican baanu isla dhignay waananu isla qaadanay waxaanu halkaa kaga wada hadallo an weliba aada xoogga u saaraynay verificationka ay dowladdu ku samaynayso amniga dalka gaar ahaan magaalada garoowe inaanay haba yaraatee xagga dalladda wax nabadgelya dara ay ka jirin waxaa kaloo halkan rabnaa inaanu caddayno bulshada reer puntland dal iyo dibadba haddii aanu nahay dalladda mucaaradka ah haba yaraatee inaanan xaggayga wadin wax amni darro ah ama khalkhalku keenaya nabadda wanaagsan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey in aanan doorna kulahayn nabadgelyana wadin waxaa jirta nabadgelyo xumo in aanan wadin noocay doontaba ha noqoto waxaa jirta warar badan ay dowladdu faafinayso oo la leeyahay dalladda mucaaradku waxay weerarayaan baarlamaankii oo xerar iyo waxyaalaha noocaasa ku mashquulsan waxaanu caddaynaynaa in arrintaasi wax kama jiraan tahay been tahay wax ciidana oo dalladdu ay leedahay oo meel u joogo ay cid ku weerarayso noocuu doonaba ha noqdee haba yaraatee ma jiro arrintaana waxaanu leenahay ku gam-a ku seexda waxa kale oo jira markaan taa ka soo noqdo dhinaca kale xukuumadda siciid cabdilaahi deni uu hogaaminayo waxay maalmahan ku mashquulsan tahay inay abuurto cabsigelin inay abuurto caburin in ay abuurto khalkhalgelin amni si loo yidhaahdo mucaaradkaa waxaa wada hadda waxaanu la soconnaa gaadiid dagaal oo gaadhaya tiro ahaan soddon iyo sagaal ilaa afartan inta udhaxaysa inay ka soo baxeen magaalada boosaaso haddana ay joogaan magaalada qardho meelahay soo mareen iyo deegaankay soo mareen laga wada warhayo gaadiidkaasina uu yahay gaadiidka ay lahayd hay-adda b m b f ee uu maaraadku maalgeliyo horena uga qayb qaadatay dagaaladii uga dhacay boosaaso iyo garowe iminkana la doonayo in loo adeegsado inuu dagaallo kale uu ku horeeyo madaxweynuhu annagoo cambaaraynayna weliba dowladda imaaraadkana u sheegaynaa in ay ka joojiso ciidamadeeda in ay dadka reer puntland horena ay dhib igu geysteen inimkana inaanay mar labaad dhibaato u geysanin waxaa kaloo aynu la soconnaa in isla magaalada gudaheeda ee garowe in ay xukuumaddu gawaadhi ay hub saarayso habeen iyo maalina ay ridayaan hub ay ku tijaabinayso isla magaalada gudaheeda waxaynu la soconnaa in ciidamadii gobolka mudug joogay ee dadkii walaalahae shaqaaqadu ku dhex martay kala ilaalinayay ina uga yeedhay magaalada garowe soo galeen waxaynu la soconnaa in isla mudug ay uga yeedhay gawaadho ambalaasa iyadoo dadka u muujinaysa in colaada jirto waxaa kale oo jira ciidamadii kala ilaalinaya dadkii walaala ahaa ee sheerbe wax ku dhex maray inay ciidamadiina soo gelisay magaalada isla maantana ay sheerbe wax ka dhaceen waxaasoo dhan waxay caddaynayaan inay xukuumaddu waddo amni darro ay ku samaynayso dadka shacabka ah ee nabadgelyada jecelleh taa haddii aan ka gudbo dowladdu waxay hore ugu baaqday wadahadal wadahadalkaasoo ku saabsan in doorashada laisla ogol yahaa ay dhacdo tiibaan weli ku taagannahay baaqii hore diyaarna waxaanu nahay inaan wadahadal ka gallo doorasho xilligeedii ku dhacda oo wada oggola madaxweynuhu shalayto jeejees buu u lahaa wadahadal hadal baanu ku ogolah wada ogolah isagooo ka duulaya inuu dadka verification ku sameeyo mar labaad iyo mar saddexaadba wada hadalkaan ogolleh waxa weeye inay doorashadu xilligeedu ku dhacdo wada ogol la tahay lana helo gacan saddexaad oo dhexdhexaadisa mucaaradka iyo xukuumadda oo lagu kalsoon yahay ama ha noqoto beesha caalamka ama ha noqoto dadka reer puntland mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leenahay shacabka reer puntland nabadgelyo ku seexda ku soo toosa xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay ka dayso nabadgelyo darrada ay dadka ku samaynayso wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaad dalada mucaaradka puntland oo sidaad ba ka digeysay dagaal ay sheegeen inuu abaabulayo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni waxaana deegaanada puntland si weyn looga dareemayaa khilaafka xoogan ee u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka kaas oo ku saleysan doorashada puntland ee loo madalsan yahay iyagoo mucaaradku ay ku doodayaan in hanaankii hore ee xildhibaanada lagu laabto halka xukuumaduna ay sheegayso in la aadayo doorasho qof iyo cod ah wali waxaad degeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idin kaga imaanayo markaan akhbaaraadka dunida kooda ugu waaweyn haddii aan eegno kana bilowno xaaladda magaalada khaza saacadihii ugu dambeeyey waxaa la soo warinayaa in tobanaan ruux oo caruur u badani ay ku dhinteen duqeymo ay ciidamada isra ay ka geysteen laba iskuul oo ku taala koonfurta magaalada khaza iskuulka koowaad waxaa lagu magacaabaa alfaakhura waxa uuna ku dhex yaalaa kaamka jabeliya iyadoona halkaasi ay ku dhaceen gantaalo ay soo galeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuudda waxaana jirta in iskuulka kale uu yahay midka ku yaalo taar al-satar kaas oo isagana la sheegay inay ku dhinteen caruur badan oo halkaasi ku sugnayd sidoo kale goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in eh, ay arkayeen dadka ku sugan cisbitaalka al-shifaa oo cisbitaalka ugu weyn ee khazo ku yaala oo lagu qasbayo in halkaasi ay ka baxaan israa waxa ay sheegtay in dhakhaatiirta iyo sidoo kale dadka bukaanada ah ay si iskooda ay meeshaasi uga tegi karaan oo aysan jirin cid khasbeyso inkastoo amarka uu quseeyay iyaga xataa oo lagu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan halkaasi hay-adda lankheyrta cas ee falastiiniyiintana waxa ay sheegaysaa in isbitaalka la yirahdo al amal eh, hosbital oo ku yaala magaalada khan yunis la yiraahdo oo ku taala eh, koonfurta magaalada khaza ay tahay amaba uu soo wajahay cisbitaalkaasi koronto la-aan iyo sidoo kale biyeyari muddo lix maalin ay sheegayaan in xaaladaasi ay halkaasi ay cisbitaalkaasi uu ku sugan yahay waxaana uu qeyb ka yahay cisbitaalka al amal cisbitaalada ku yaala khaza kuwaas oo ay soo wajaheen xaaladaha eh, la xiriira koronto la-aanta iyo waxyaabaha kale asaasiga u ah nolosha bini-aadamka iyadoona mas-uuliyiinta hay-addan kheyrta cas ay sheegayaan inay u baahan yihiin in halkaasi E, gargaar deg dega ah lala soo gaaro waxay sheegeen in loo baahan yahay cunno biyo shidaal iyo sidoo kale daawooyin si loo badbaadiyo dadka halkaasi ku sugan ay ku waxyeeloobay duqeymaha iyo dagaalka tooska ah ee yuhuuddu ay halkaasi ay ka wado tan iyo horaantii bishii aynu kasoo gudubnay sidoo kale waxaa wararku ay sheegayaan in laba askari oo ka tirsan isra-el la dilay waxaana e, dilkaasi la sheegay inuu ka dhacay waqooyiga magaalada khaza israel waxay sheegtay in laba ka mid ah askarteeda lagu dilay dagaal ka dhacay koonfurta magaalada waa waqooyiga magaalada khaza waxa ay ku kala sheegeen magacyada labada askari benyamin mayer ali oo kow labaatan sano jir ah sidoo kale roy barber oo labaatan iyo sideed sano jir ah tani markii uu dagaalku bilowday israel waxa ay sheegtay inay ka geeriyoodeen askar gaaraysa saddex boqol iyo siddeetan askari waxaa ku jira lixdan iyo lix eh, dhimatay kadib markii ay yuhuuddu ay dagaalka lugta ay ku galeen magaalada khaza waxaana sidaasi laga soo xiganayaa waaxda gaashaandhigga ee israa waxaana israa-el ay sheegaysaa in ay diyaar u tahay in ay sii wado dagaalka tan iyo inta uu kasoo afjarmayo waxaana wararkii ugu dambeeyey ee haatan aan helayno ay sheegayaan in xaaladda ugu daran ay ka jirto cisbitaalada ku yaala magaalada khaza kuwaas oo wajahaya koronto la-aan iyo sidoo kale waxyaabaha asaasigu ah nolosha sida biyo iyo cunno waxaa u dheer dadka isbitaaladaasi ku sugan in aysan haysanin daawooyinka ay u baahan yihiin hay-adda caafimaadka dunida ee w h o loosoo gaabiyo waxa ay sheegaysaa in isbitaalka ugu weyn ee khaza ee al-shafaa la yiraahdo uu wajahayo xaaladii ugu adkeed waxa ay ku tilmaamtay goobta isbitaalkaas uu ku yaala inay tahay goob dhimasho kulan deg deg ay isku yimaadeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-adda caafimaadka ee w h o ayay ku sheegeen in xaaladda haddii aanan wax laga bedelin ay keeni karto in lasoo weriyo dhimashada tobanaan ruux oo halkaasi ku sugan tanii markii militariga israa'el ay gudaha u galeen cisbitaalkaasi waxaa laga deerinayay bukaanada halkaasi ku jira xaaladooda waxaana w h o goor sii horreysa ay ka digtay in israa'el ay beegsato goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin gaar ahaana cisbitaalada waxaa jira sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay cisbitaalka oo muujinaya xaalado argagax leh waxaana hay-adda qaramada midoobay ee w h o loo soo gaabiyo dhanka caafimaadkan u qaabilsan ay ku waramaysaa in cisbitaalku uu yahay aag dhimasho taas oo suuragal ay tahay in wakhti walba boqolaal ruux ay ku geeriyoodaan waxaa jirta tan iyo markii uu dagaalku u bilowday in bukaanada ugu badan cisbitaalkaasi la geenayay maadaama uu yahay kan ugu weyn ee halkaasi ku yaala iyadoona saacadihii ugu dambeeye la warinayay in ciidamada israa'el ee halkaasi ku sugan ay ku qasbayaan dadka shacabka ah iyo sidoo kaleba bukaanada halkaasi ku jira oo ay si raacdo dhakhaatiirtaba inay ku khasbayeen in ay iskaga tagaan cisbitaalka oo ay baneeyaan iyadoona w h o ay sheegayso in arrimahaas oo idil ay yihiin dembiyo dagaal dadka xaaladooda aadka u daran waxaa lagu sheegay in ay ku jiraan ilaa iyo saddex boqol oo ruux oo la sheegay in ay xaalad daran ay wajahayaan taasoo ay suuragal tahay in daqiiqad walbaba ay u dhintaan w o waxay hoosta ka xariiqday in daadguraynta lagu sameynayo bukaanada iyo sidoo kale dhakhaatiirta halkaasi ku sugan ay xaaladda uga sii dari karto waxa dalbatay in xabajoojin lagu dhawaaqo si eh, arinta ay wax iskaga bedesho sidoo kalena gargaar ay u helaan dadka bukaanada ah ee la tacaalaya amaba eh, waa dadka bukaanada ah ee duqeymaha israel kusoo dhaawacmay waxaa jirta in aqalka cad dhankiisa uu ka jawaabay warbixin uu qoray wargeyska la yiraahdo washington post taas oo la xiriirtay in isra-el iyo sidoo kale maraykankuba ay iska kaashanayaan sidii eh, loo xasuuqi lahaa dadka shacabka ee aan waxba galabsanin waxaana maraykanka dowladda maraykanka ay sheegtay in eedaasi ay tahay mid aanan waxba ka jirin ayna iyadu ay kasoo horjeedo in dadka shacabka la waxyeeleeyo waxay sheegtay in israel kaliya ay ku taageersan tahay in ay isdifaacdo oo ay kooxda argagixisada ay ugu yirto ee xamaas ay iska difaacdo tani markii qeyb ka mid ah kooxda xamaas ama ciidamadooda Eh, garab ka mid ah ay warar ay ku qaadeen israel toddobadii bishii oktoobar aynu kasoo gudubnay xaaladda ayaa isbedeshay waxaana tan iyo wakhtigaasi israel ay wadaa gumaadka ay u geysanayso dadka shacabka ah iyadoona duqeymo cirka ah iyo weerar dhulka ah intaba ku qaaday magaalada go-doonsan ee khaza yiraahdo waxaana afhayeenka aqalka cad ee mareykanka uu sheegay in ilaa haatan gulo waaweyn israel ay gaartay balse dhankooda aysan marna taageersaneen in dadka shacabka la waxyeeleeyo ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu oo dhankiisa hadlayay waxa uu sheegay in kaliya xabajoojin buuxdo oo ay ku dhawaaqaan ay suurtagal ku noqon karto in kooxda xamaas gebi ahaanba meesha laga saaro waxa uu sheegay in xamaas haddii meesha laga saaro amaba ugu yaraan ay dhacdo in awooddooda la wiiqo ayna soo daayaan dadkii afduubteen ay suuragal tahay in ay ku dhawaaqaan xabajoojin xamaas waxay gacanta ku haysaa boqolaal ka mid ah ee eh, askarta iyo shacabka israel oo ay ku jiraan dad kale oo ajaanib ah kuwaas oo ay qabsatay amaba ay soo qafaalatay wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar markii ay weerar ku qaadeen gudaha israel waxaana tan iyo wakhtigaasi xamaas dhankeeda ay wajahaysay eedeymo la xiriira in ay qafaalatay dad shacaba ah oo aanan waxba galabsanin wali barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiee magaalada muqdisho edan kaga imaanaya dhegeysanaysaan weli waxay noo soo socdo warar gudaha iyo dibaddaba ku saabsan balse markaan dhakii xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada dhowaan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saaca qorwooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaad la socodsiinayaa anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayahay ister waxaynu ku bilaabeynaa hadalheynta afar labaatanka saacaadka lagu hadalhayey ee eh, golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya xalay kulan deg deg ah yeesheen waxaana kulankaasi shir gudoominayay ee eh, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamsi cabdi barre waxaana eh, kulankan uu ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo inta badan lagu hadlay arrimo kala duwan oo xasaasi ah ugu horeyn golaha ayaa shirkoodii eh, ku go-aamiyey in ay ku ansixiyaan hindisa sharciyeedka ee eh, dadhiska iyo weliba tirakoobka xaaladaha madaniga sharcigan ayaa muhiimad weyn u leh dhiska iyo weliba nidaamka adeegyada ee dad dhigista ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mhm. intaasi kadibna waxaa shirka warbixino ku saabsan ammaanka guud ee dalka looga dhageystay wasaaradaha ammaanka gudaha iyo weliba gaashaadhiga oo soo bandhigay halka uu marayo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyo weliba howlgalada ka dhanka ah xasilinta dalka mhm. shirkan oo degdeg deg ahaa ayaa golaha wasiirada sidoo kaleeto waxaa looga hadlay tallaabooyinka ilaa iyo hadda la qaaday ee la xiriira gurmadka dadka soomaaliyeed ee saameeyeen in roobabka wata daadadka ee ka da-ay qaybo kamid ah gobolada dalka golaha ayaa go-aamiyey in si wada jir ah loogu gormado dadka masaakiinta ah ee fatahaaduhu ay saameeyeen istar dhanka kale cabdirashiid oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil toogashaa ah ku fulisay cabdisalaan cali axmed oo dilay cabdulaahi cali maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa cabdisalaan cali axmed ayaa waxa ay toddobaadkii tagay ku riday xukun dil ah oo qisaasta marxuumka uu dilay kadib markii ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada sirdoonka qaranka ee nisa iyo kuwa booliska magaalada gurceel oo maalmo baadigoobayay waa tahay hadalheynta ayaan intaas kusoo gabagabeynayna haatanna dhanka iyo qormooyinka waayahay qormada ugu horeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sida tan suuratalfaatixa waxa ay kaa reebtaa carada alleh sidoo kaleeto suuradda yaasiin la yidhaahdo ama suuratul yaasiin waxay kaa reebtaa oonka ama haraadka maalinta qiyaamaha suuratu duqaan ama suuratu duqaan waxay kaa reebtaa dhibaatada maalinta qiyaamaha suuradda la yidhaahdo idaa waqaca mar walbo aad aqrisato waxay kaa reebtaa saboolnimada sidoo kaleeto suuradda tabaarak ama mulk waxay kaa reebtaa cadaabka qabriga suuratul alkaafiruun waxay kaa reebtaa inaad gaalnimo aad ku dhimato waa tahay qormada kale ee dhankeyga ayaa waxa ay tahay ama ay la magac baxday kakaca hurdada ka kakaca hurdada oo u damqada dalkan iyo dadkan idan baahan mustaqbalka ummadeed maanta waxaa lagu lamaaneeyey tirada iyo tayada dhallinyaradeeda ummad aan dhallinyaro aqoon leh u kicin meel uguma bannaana adduunka mana eedan doonaan naftooda mooye cid kale waa inaynu abuuranaa aqli cusub iyo murti cusub oo la tallaabsanaya wakhtiga cusub inta laga abuuranayana waa inaynu helnaa niyad wanaag iyo kartida aynu kaga miradhalin karno dadaalkeena horumarineed waa inaynu baarnaa dhibaatooyinka ina haysta iyo xalitaankeeda oo waara tilmaam meelaha isbedelka looga baahan yahay waa inaynu mar waliba ka shaqeynaa wax abuurka iyo horusocodka waa inaynu diidnaa wixii qalad ah caadooyinka ina ragaadiyey ay ka mid yihiin qabyaaladda qaraabokiilka eexda iyo fadhi ku-dirirnimada waqhtigeena inaga lumay waa inaynu raadinaa nidaam xal inoo ah oo looga tilaabi karin oo dhaamo kan aynu maanta haysano nidaamkaasi oo noqda mid ku salaysan cadaalad hamilooyinkiisana yihiin ciribtirka wax kasta oo xaaraan ah qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala axmed cali dabadhig warbaahinta bulshadana dhegeystayaal intaan ayaan kusoo gabagabeynana hale kulanti waxaan intaasi ku dhaafno xubinta bandhiga warbaahinta bulshada ay dhegeysteen oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye markana wararkii eh, kale haddii aan sii eegnona waxaa magaalada berbera ee somalilan laga helay meydka wiilkii labaad oo ay khamiistii aynu kasoo gudubnay ay qaaday badda magaaladaasi alla u naxariistay ridwaan mawliid iyo salmaan mustafa oo ahaa laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa baddu ay liqday waxaana baadigoob loogu jiray tan iyo khamiistii ayaynu kasoo gudubnay ka hor inta aanan meedadkooda la wada helin dhanka beledweynena booliska magaalada beledweyne ayaa waxa ay mamnuuceen adeegsiga buundada ugu weyn magaaladaasi kadib markii ay bateen dadka ku geeriyoonaya taliyaha ciidamada booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu arrintaasi uga waramay idaacadda kulmiye isagoona sheegay in gebi ahaanba ay mamnuuceen adeegsiga buundadaasi idaacadda kulmihi waa salaamantiin waana dhowahay hadda waxaan ku sugan oo kaala hadli hayaa doondada noorxawaad ayaan kaala hadli hayaa oo maanta doon ku qalligatay meesha laga dhagaxjibsi aan kasoo saar kasoo saaraynaa dad badan oo shacab ayay meesha kula otoontay mashoorka ayaa ka damay ilaa hadda waxaa ku jira jinaasada aan usoo saari lahayn kuwo badanna waa soo saarnay marka halkan waxaan ugu digayaa dadka shacabka oo magaalada soo aada oo u badan dadka dhalinyarada waxaan ugu degayaa ayna u soo aadi karin laga bilaabo caawa ayna soo aadi karin magaalada beledweyne intii ay biyaha ay ku duraan waayahay digniintan hore ma saarteen mise eh, waa markii ugu horreysa ad soo saareysaan digniintan eh, waa soo saarnay haddana waa soo saareyna waan soo saar caawana waan soo saarnay ka horna waan soo saarnay eh, waxaan noo diyaarsan eedmo fara badan oo in ka shaqeeyaan biyaha agkooda aan rabno ayaan berri kusoo daadin doonaa marka reer beledweyne dadka eh, magaalada laba dhinac uu qaxay dhanka galbeedka iyo dhanka bariga u faxay waxaan u sheegaynaa in caawa laga bilaabo ayna soo aadi karin biyaha waaya marka dadku waxay rabaan sababta inaad ufaahfaahisaan sababta bal ufaahfaahi sababta markii aan ufaahfaahiyo eh, dad badan ayaa ku laaday maalintii biyaha soo bixin maanta inta ka dhexeysa ku lahday maanta ugu dambeysa laba qofood ayaa ku dhimatay oo dhalinyaraa dadkana waa dadka ugu xooga badan oo biyahaas jiiri karo waa jiiri karaan isle waa dhalinyarada dhalinyarada maanta ku lahaanayso dadka marka waxaan u sheegaynaa maalintii biyahan soo baxeen iyo hadeenta ka dhexeysa waxaa ku dhimatay dhowr iyo toban qofood afar iyo toban qofood ayaa ku dhimatay mana aqbali doono laga bilaabo caawa ma aqbali doono shacaba oo magaalada gudaheeda adeegaan usoo doonanaya waa soo aadayaa iyo waxbaan kasoo qabsan lahaa iyo waxaas ma dhici doonaan caawa amar cad ayaan meeshaan ka bixinay ciidamaduna waxay ku amrin yihiin caawa laga bilaabo qofkii shacab oo wadada laga galo magaalada soo istaago oo yidhaahdo gudahaan u socdaa in aysan ciribka diidigan ay qartaan ay geeyaan xasidii lagu talagalay waayahay dadku nolol ayay u baahan yihiin markii xaggey u raadsanayaan waxyaabay isticmaali lahaayeen haddii magaalada laga hor istaagin ay galaan dadka noloshooda waxay magaalada gudeeda wixii looga baahan yahay waxaa shaqeeyo dooman fara badan ayaa shaqeeyo doomankaasaa dad yar loo saaraa lagu adeeganayaa dee markaasaa keenaa hadda haddana raashin maba laga soo qaadayo magaalada gudihiisa oo magaalada hadda raashin anta laga soo qaada banaanka lagu lama dhahaayo baqaaraha banaanka ku yaalo banaanka waxba laga iibsan karaa dadka hadda magaalada ku la lacaanah oo maalin walba ku dhimana ah, waa dad iska socdo oona hadda wax shaqa aan u socono iska endhendeyni waa soo dabaadana iyo waxaas waa waayahay cabsi miyaa jirta marka buundada inay go'do ah oo dadka aad oga digaysaan wallaahi buundada eh, cabsi badan ayaa ka taagan eh, buundada cabsi badanaa ka taagan waxyaalaha aan hadda u joojino dhaqdhaqaaqooda buundada kow ka marka dadka shacabka oo kusugan eh, ceel jaallo iyo nawaahideeda kusugan ilaa dadka dhanka galbeedka kusugan waxaan u sheegaynaa laga bilaabo caawa caawa saacadda aan kula hadlaya waxaan taaganaha buundada madaxwaadaan ku taaganahay dad ayaan badbaadihaynaa laga bilaabo caawa in la su-aali karin magaalada gudaheeda inti ay biyaha ka socdaan waayahay maalmo ka hor een dad ayaa la waayay oo biyuhu ay qaadeen dadkaasi xaggee ayay ku dambeeyeen nololi geeri walaa waa hadda aan ka tegayno ka digayno waayo dadkii meeshaas lagu waayay qaar badan ayagoo meyda laga soo saaray qaarna ilaa hadda waa lagu laayahay jiritaan ayaan ku jirnaa marka dadk hadda maanta ugu dambaysa laba qofood ayaa ku dhimatay laydkooda ayaan kasoo saarnay dhimashadu afar iyo toban bay maraysaa mana aqbali doono mana yeeleyno in qof dambeo shacab u magaalada gudaha usoo galo ma aqbali doono waaya biyaha magaalada oo dhan ayay buux dhaafiyeen mise xaafado kooban ayay ku egyihiin magaalada dadweyne biyaha waa fidneen meel ay dhaafeen ma jiraan wax xaafad yidhaa ma jiraan magaalada hal guri kama banaano labada eh, galbeedka bariga dhagaxa laga degan yahay adigaba sida ashuur qabso eel gaalle iyo dhaga kaloo ma banaano dagaalla soo amarkan hadda ad caawa soo saarteen waa amar culus hadii dadku ay qaadan waayaan maxaa idin qorshaysan walahi eh, annaga waxaa noo diyaarsan ciidamo fara badan ayaa noo diyaarsan magaalada laba dhinac baan ugu daadinaynaa ka edinaynaa eh, qofkii isku daya awood ku daranay gacan bir lagu qoba fariinta shacabka magaalada beledweyne waxaan u dirayaa fariinta aan siinayo waxa weeye inay ka waantoobaan magaalada gudaheeda sababtoo ah dadkii maalin walba macnadaro ayay ugu dhimanayaan biyaha gudahooda kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha eh, ciidamada booliska waa taliyaha ciidamada booliska ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo sidaad maqleysiinba ka hadlayay inay mamnuuceen gebi ahaanba adeegsiga buundada ugu weyn magaaladaasi kadib markii ay bateen dadka halkaasi ku geeriyoonaya ee haddii aan wararka la xiriira ee roobka iyo daadadka ku rugmanaya qeybo badan oo ka mid ah wadamada geeska afrika aan si anbaqaadnane roobab mahigaan ah oo la xiriira duufaanta alniino ayaa waxaa la sheegayaa in si weyn looga dareemay wadamo badan oo ku yaala galbeedka iyo geeska afrika waxaana arrintaasi ay sababtay in boqolaal kun oo ruux ay hoyla-aan ay noqdaan wadanka kenya waxaa la sheegayaa in tirada dhimashada ay fatahaaduhu ay gaartay ilaa iyo afartan iyo laba qof iyadoona laga baqayo in tiradu ay waqti walba ay kordhi karto daadad iyo dhulgo ayaa waxa uu ka dhacay wadada tareenka ah ee isku xirta magaalooyinka nairobi iyo sidoo kale mombasa taas oo keentay inay qasab noqoto in la hakiyo adeegsiga xamuulka ee tareenada sida ay ku warameyso waaxda tareenada ee waddanka kenya sidoo kale waddadan tareenka waxa ay shixnado u maraan wadamo ay ka mid yihiin ruwanda uganda iyo sidoo kale suudaanta koonfureed iyadoona eh, roobabka mahigaanka ah ay ka da-aya qeybo badan oo ka mid ah geeska afrika la sheegayo in saameyntooda waqti xaadirkanba la dareemayo soomaaliya gobolo badan oo ka tirsan waxaa xakaday isku socodka dadka iyo gaadiidka iyadoona ay ugu daran tahay eh, deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaana gobolka gado oo magaalooyinka ay ka mid yihiin baar dheere iyo luuq maalmihii ugu dambeeyeyba laga soo warinayay in halkaasi ay ka jirto xaalad adag oo la xiriirta roobabka roobabka mahiigaanka ah iyo sidoo kale fatahaada uu sameeyey webiga jubba finland iyo ruushka waxaa ka dhex ogan xaalad eh, cakirnaan ah amaba dhanka siyaasadda ah iyadoona ay ruushku la sheegayo in dad muhaajiriina ah uu kusoo fasaxay xadka uu la wadaago wadanka fiinlan finland arrintaasi si adag ayay uga hadashay iyadoona sheegtay in xirtay eh, xadka ay la wadaagto ruushka arrintan waxaay ka dambeysay kadib markii ay fiinlan ay heshiis dhanka milatariga ah ay la gashay dowladda mareykanka taas uu si adag uga soo horjeeday ruushka maadaama ay deris ay yihiin waxaana jirta in haatan dowladda fiinlan ay ku eedeyneyso ruushka in uu wado abaabul la xiriira in dad badan oo muhaajiriina ah uu halkaasi uu kusoo fasaxo waxaana la sheegayaa in maalmihii ugu dambeeyey muhaajiriin gaaraya ilaa iyo saddex boqol oo ruux oo soomaaliba ay ku jirto inay gaareen wadanka fiinlan balse aqal kremlinka waxaa u beeniyey in arrintaasi uu isaga uu ka dambeeyo oo dadkaasi muhaajiriinta ah uu ku fasaxayo wadanka la yiraahdo ee eh, fiinlan ee eh, ka tirsan yurub Eh, dhanka hadalheyntana waxaa ugu hadalheyn badan eh, gaar ahaan ciyaaraha xulka qaranka faransiiska oo ilaa iyo toban gool kula durduriyay xulka yar ee gibraltar la iyadoona goolashaasi afar iyo tobanka ah saddex kamid uu dhaliyay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda b s xulka qaranka faransiiska ee imbebe la saddexda gool mid kamida ah waxau ahaa rigooro halka labada kalena uu caadi u dhaliyey ciyaartooyda kale ee goolasha dhaliyay waxaa kamid ah eh, fovana rabiot dambela iyo juruu oo isaga laba gol dhaliyey daqiiqada isku xigo waa daqiiqadii siddeetan iyo sagaalaad iyo daqiiqadii sagaashan iyo koowaad waxaana arintani hadalheyn xoogan ay ka dhex abuurtay baraha bulshada gaar ahaana dadka ciyaaraha xiiseeya ayaa waxa ay sheegayeen in sidan oo kale ay la filayay inay ku dhacdo xulka qaranka soomaaliya oo dhawaantan la ciyaaray xulka dhigiisa ee algeria balse arintii sidaasi maysan noqonin oo soomaaliya waxaa looga badiyay saddex iyo hal oo weliba lagu ammaanay in ay difaac wanaagsan ay sameeyeen eh, taasna ay keentay in aanan guulal badan laga dhalin maadaama soomaaliya aan looga baarin ciyaaraha dibadda inay guul ay kasoo hoyso saacadda kow iyo tobankii baraqnimo ayay tilmaamaysaa aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka waxa ay dil toogasha ay ku fulisay cabdisalaan cali axmed oo ka mid ahaa ciidamada dowladda horeyna magaalada gurceel gobol galgaduud ugu dilay wiil dhalinyaro ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa toddobaadkii hore ku riday xukunka dilka ah kaasoo ah khisaasta wiilka dhallinyarada ah uu ku dilay magaalada guruceel iyadoona arrintani ay dadka ku dhaqan deegaanada galmudug ay si weyn usoo dhaweeyeen ayna sheegeen in ay hakin karto dilalka micno darada ah ee dadka shacabka lagu geysto ee deegaanada maamulka galmudug dalladda mucaaradka ee puntlandna waxa ay ka degtay dhaqdhaqaaqyo ay sheegeen inay wado xukuumadda puntland gaar ahaana madaxweyne siciid cabdulaahi deni taasoo ay sheegeen inay tahay abaabul dagaal waxaa laga dareemayaa magaalada garowe ee xarunta u ah maamulka puntland in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda waqhti xaadirkanba ay ka jiraan saacadihii ugu dambeeyey mucaaradka puntland waxay sheegeen in magaaladu ay soo gaareen ciidamo badan oo ka yimid dhanka magaalada boosaaso iyadoona magaalada la sheegayo waqhti xaadirkanba inay ku sugan ciidamo taabacsan mucaaradka iyo kuwa dowladda oo wararkii ugu dambeeyey waxaaba sheegayaanba in goobaha waxbarashada iyo sidoo kale goobaha ganacsiyada qaarkood la xiray iyadoo laga baqayo in ciidamada iska soo horjeeday ee magaaladu ku sugan ay wakhti walba isku dhici karaan siciid cabdulaahi deni shalay waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in mucaaradka uu la fariisto miiska wadahadalkana ay wax walba ay ku xaliyaan balse mucaaradku waxay sheegayeen in arrintaasi ay diyaar u yihiin balse dhanka deni aysan suurtagal ka ahayn waqti xaadirkan waxa ugu weyn ee laisku hayana waa khilaafka la xiriira doorashada oo ah in waqtigeeda ay ku dhacdo oo sida mucaaradku ay ku doodayaanba dib loogu laabto hanaankii doorasho ee labaatankii sane ee ugu dambeeyey puntland ay kusoo dhaqmaysay oo ah in xildhibaano lasoo doorto kadibna madaxweyne ay doortaan halka xukuumadda dini uu hogaamiyana ay ku doodayso in doorasho qof iyo coda la aado booliiska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna waxaay mamnuuceen adeegsiga buundada ugu weyn magaaladaasi kadib markii ay bateen dadka halkaasi ku geeriyoonaya fatahada uu sameeyey webiga shabeelle ayaa waxa aysan suuragal ka dhigeen in buundadaasi sidii horey loogu adeegsan jiray oo kale loo adeegsado iyadoona maalmihii ugu dambeeyey la soo warinayey in dad badan halkaasi ay ku geeriyoodeen taliyaha ciidamada booliiska ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo warbaahinta kulmiyi la hadlayeen waxa uu sheegay in arrintaasi gebi ahaanba ay joojiyeen kadib markii ay soo gaartay eh, ee wararka la xiriira in dad badan halkaasi ay ku dhinteen magaalada berbera ee somalilan waxaa la sheegayaa in laga helay meydka wiilkii labaad oo ka mid ah laba wiil oo dhallinyaro ah oo khamiistii aynu kasoo gudubnay ee qaaday badda magaalada berbera laaw naxariistay labada wiilba waxaa lagu kala magacaabayay ridwaan mawliid iyo salmaan mustafa waxaan maalmihii lasoo dhaafay laga baadigoobayay badda magaalada berbera oo liqday dhanka caalamkana khaza waxaa lasoo warinayaa in tobannaan ruux ay ku geeriyoodeen kadib markii ay ciidamada yuhuudda ay duqeeyeen laba iskuul oo ku yaala koonfurta magaalada khaza labada iskuul oo halkaasi ku yaala ayaa waxaa la sheegay in caruur badani ay ku geeriyoodeen iyadoona xaaladda magaalada qasad ka jirta wakhtiba wakhtiga ka dambeyso ay kasii darayso hay-adda caafimaadka adduunka ee w h ona waxa ay sheegtay in cisbitaalka ugu weynay khaso ku yaala ee lagu magacaabo cisbitaalka al-shifaa uu noqday aag dhimasho wakhti walba tobannaan ruux oo bukaana oo halkaasi ku jira ayaa ay geeridoodu ay halis iyadoona waqti xaadirkanba la sheegayba dad badan in halkaasi ay ku geeriyoodeen waxaana jirta in ciidamada israa'iil ay maalmihii aynu kasoo gudubnayba ay gudaha ugu jiraan cisbitaalkaasi oo ay ku eedeeyeen kooxda xamaas inuu ahaa gabaad waxaana jirta in arrintaasi xamaas dhankeeda ay iska fogeysay balse waxaa lagu tilmaamay xaalad halis ah in cusbitaalkaasi weli ay ciidamada israa'il ay ku jiraan iyagoona ku qasbaya dadka shacabka ee halkaasi ku jira bukaanada iyo sidoo kale dhakhaatiirtaba in ay cusbitaalka ay iskaga baxaan sidoo kale dowladda mareykanka waxa ay sheegtay amaba ay iska fogeysay eedeymo loo soo jeediyey oo lagu daabacay wargeeska washington post kuwaas oo la xiriira in israa'il ay ka caawiso sidii loo gumaadi lahaa dadka shacabka maraykanka waxa uu sheegay in israa'il uu ka taageero keliya dagaalka ay kula jirto kooxda ugu yeero argagixiso inay tahay ee xamaas kuwaas uu sheegay in wixii ka dambeeyey toddobadii bishii oktoobar ee dagaalku ay garab ka tirsan xamaas ay ku qaadeen gudaha israa'iil in taageerada israa'iil ay siinayaan ay kordhiyeen balse waddamo badan oo caalamka iyo heedahadooda xuquuqda aadanaha ayaa maraykanku waxay ku eedeynayaan inuu garab taagan yahay israa'iil sidoo kalena uu ku taageersan yahay dagaalka iyo sidoo kale gumaadka dadka shacabka ah loo geysanayo kuwaasoo qodobada uga weyn ee ogaalka ku jira baraqnimadan yabilanay baaqa soo bixiyo bayaanka laysku raaciyo farxaddii baryahaniyo idaacadda kulmihi magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaane waa ogtihiin suuqa xamarweyne waa gubtay suuqi kismaayona waa kii guba jiray kii wajaale waa kii gubtay kii jigjiga waa kii gubtay kii hargeysee waaheen waa kii gubtay kii boosaasa waa kii gubtay bakaaranahee waa ogeedeenoo lamaba tiri kara intay gubatay jawhar iyo banaadirna waa ogeedeen mugga anigu waxaan la yaabanahay soomaalida dhammaanteed suuqeedeera waxa guba hamiinkay sabdiga tahay waa su'aalayaa garan war cabdullow siday aniga ila tahay waa sirdoon shisheeye ah iyo howl siyaasada war gorgorow siday aniga ila tahay cadow soofka xooliyo saanaddeenna necib ah taraqayna war siday aniga ila tahay sawirada khataraha le ma saadaalinaysae ummaddu way iska socotaa waa siday aniga ila tahay waa su'aal daaweynoo madaxa daalinaysa war maalay anugu waa yaabooyaaye hamiin jimca siibaxooyo sabtina ou soo galooyo kuwaa guba suuqyadeenna waxay u socdaan kollayto inaan ka saboolna maalkee soomaalay taa ogaada war aniin islaana male awsoori eed baan kuhuma sababtahaa sida lee saadirkay sidiisufadaha suubiye war amuurtan dad baa wade anugu waxaan kula talila dabka dhiga dabka dhiga iska dhiga war dabkaada dhigalata hoolaka dheeradoon walan dhimide hoolaka dhowadoon inaad tihiinaan hubaa sababtoo ah soomaalidu dhibay iyadu isu geysatay ay cid kale ku eedaysaa maalin alla soo geliyo haddana dhammaantiin hal qofoo ay sartu ka qurunsan tahay sheegay idinkuma jiroo meelo kalead xagxagahaysiine runta aan idin sheegay soo dhowaadha meel kale naloo kagama imaanay horta suuqyada soomaalidu isticmaasho isku raranaa maaro looga waaye hal jidoo banaan oo loo mara xataa waa laga waaye sababtoo ah jiingad isku wada xiranay naqdeen meel kasta hal meel haddii deb yar ka kacana meel kastow gaaraa midda kale lagama taxadiro shidaalka iyo sheeha waa la laysku agadaa burjikada iyo baasiinkuna isku meelay noo yaalin waxa fiilo koronto ku soo wada raaracana waa aragteen debkumugow bilowdana isku rarantaas meel baabuurka soo galaa la waayaa hadda hal guri dabku haddou ku ekay inta meel laga soo galaa la raadihayaa suuqoo dhani huf naqda muga anigu waxaan qabaa masiibo aan ununku sabab u nahay cid kale inaan lagu eeday sababtoo ah ninkii warka bilaabay wuxuu yidhi sirdoon shisheeyaa ka dambeeya suuqa gubashadiisa war hadda maxaa ku cadaynaysaan inaan sirdoon ka dambayn warnimayow runta aan isu sheegnay burjakada iyo baasiinku intay isu kaanna ag yaalliin eh. oo korontada iyo alwaaxa iyo jiingaddu iskugu kaanya ag dheggan tahay eh mid kale yaanaan eedaynin war gabdhaha eedda ka daaya markay burjukada ka tegayaan dabka way magmaagaani war hortilanshidaalgadawshaahlaanhaada korewaahaadani ninkii moodaya shaahu waa lacag warba hadda suuquntuu jingad isku raran yahay jid loo marana aanu lahayn cid kale yaan lagu eedayn war waxaa la yidhi gacmahooda waa sababsadaan duul garaad yari war wixii dhacay waa dhaceen xal baa la rabaaye waxaan oran lahaa suuqleyda soomaalida dariiqyada fura marka aad meelada xiraysoo ka rawaxaysana korontada iska demi waa soomaalila warkama haysaana suuqii waahayn casriya baa loo dhisayaa jidad waaweynna waa loo sameeyey hadda quraanju ay ku quusa weeye war waxaa kaloo la yidhi isku raranta suuqyada noqdoo surinka loo diiday markii uu sunaamigu hore u saameeyo saaciidaad inaan lagu in suganti weeyaane hadda sidaa ma isku dhaantaan waxbaad sogordohaysaan war anugu waxaan goob joog u ahaa suuqa bakaaro oo sanadkii laba jeer gubta laakiin waagii dambe markii jidad loo bixiyey sarihiina ku bateen sidii hore waa dhaamaa marka halkan waxaan u arkaa suuqyada jidad waaweyn in loo sameeyo iskuraranta iyo jiingadaha iyo alwaaxdana laga dhaafo war waxba adinkoon daalin masar balanka suuqyada dowladdaa laga rabaa warbowax suuqa gubtay xarunta dowladda hoose laba tallaabay hadda u jidhay alla ilaahe bashiirow xamar kala baratay war madaxweyne deniyaaba degmada howlwadaa ku dhashay war madaxweyne muuse bixiba baydhabuu ku aroostay horta mooradii furunlan welba ka harooday reed mehniin tarhiili war kalamaani adinkoo war ku daalin dabkoo holcayaa gudoomiyaha gobolka banaadir suuqa yimid wuxuuna yidhi dabku meeshuu ka bilowday ma dhaafeene suuqaa meel laga soo galan la waaye wuxuuna yihi shirkadaha korontada waa la xisaabtamaynaa aryaadhaha horta deb muuse maaxaayou ka bilowdaa la yidhi wah cabdulla buulu maaxaa xamirweyne maxaa iska galay nawar muuse bixi suuqiina maxaa ka khuseeya war kalamaanee dadaan xishoonoo meydadka baartaa jire suuqi dadka masaakiinta ay ku hantida beeleen dad tira badan oo tuuga oo billiqaysanayaa laga dhex qabtay qaar ka midana waa la soo bandhigay aryaa gorgorowsaad balaayada u tirisa inaad wax ka tiqiinaad dhici kartee barina markhaati iyo dhaar in lagaa soo dalbaad dhici kartee haddaa laga waay warayaalmahanba jeelka u ku war ciyaarayy wow haddii waa tii layidhi waa sheegaa ma dhaafto war anigu waa ogaa inuu fartau doono qoro war anigu kollayba meesha laga helo waa aqaanaa aryaadhaha samiga cabdullahna waxau yidhi how idhaaro amba dheeftiken qof la dhaahay warwow dhamees idhaaro amba dheeftiken qof la dhaahay warwow dhamees war soomaali maryooleyey weligiina waxa dhexdiinnaa ku meeraysataane cayaartooydii soomaaliya iyo jabuuti waxay la kala cayaareen direen masar iyo aljeeriya tay ku dhigeenna waa la yaabay masar jabuutiyaa ku durdurisaoo lix iyo eber oga badisay aljeeriyana soomaaliyaa ku tumatoo saddex iyo hal oga badisay wardalabow adiga falan oo kilib qaldanaa daawatay waa jabuuti wax lix iyo eber masar uga badisay war ciyaartooydii masar ee maxamed saalax ka mid yahay hadday lix ka badan ka dhili waayeen jabuuti inay ayagu lix ku badisa miyaysan u dhigmin urbawa ciyaartooygii aljeeriya hadda caalamka ka ciyaari jidhay haddii soomaaliya hal gool ka dhalisa iyagoo gurigoodii jooga hadda saddexdooda maxay sheegi kadhaa war bashiirow soomaalidu waxay balaayo ku dhigtay ciyaartooygii goolka aljeeriya ka dhaliyey isla markii ay isku qabsadeen qabiilka uu yahay wargabadhii gabadhii soomaaliyeeda naadiye maxamed ee gobolka minnesota degma ka mida ah duqa magaalo ka noqotay afar xalfadooday maraysaa oo qabiilba maruu dhigayo qolo kastaana inay ayaga tahay ay sheeganayso weliba qolo waa xanaaqeeno waxaa la yidhi dhaarku kabisaa ah laynka rabaa wartaas unuwaasha ka magajaro hafladieenna tagamangaabiyahayn warwar mahaysaana ciyaartooyga reer masar ee maxamed saalax oo qiimaha uu suuqa ka joogaahi yahay milyan siisonkan horyaalka brimier liiga la dheelay labaiyo kulan keligiis dhaliyey toban gool afarna caawiyey oo ku guulaystay xidiga bisha brimier liiga haddii uu wiil jabuutiyaanhii ka jebiyey iskoorkii xanaaqla'aanta masar in laga adkaaday miyaan idin caddayn waar horta ciyaarta lagu macsuuman miyaa urbuu madaxweyne imaaraadka mar kastaa lagu cadsuumaayey waa qudbeeyey wuxuuna yidhi mucaaradku hadday hadal doonayaan gogol baan u dhigahayaa ciidamadii dagaalamada shumaale hogaaminahayana waan cafiyey buntlandna haddee dimuquraadiyaddeedu waa soconaysaa eeboyo dad isxabadayn karana ma nihin namana kala qabato ismada iyo waxgaradku hadda inayna soo dhex galaan diyaar baan u ahay haddaba u horaan u ogeyno buntlaniyada arrimaheeda xallisatee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war madaxweyne deni hadda kahor wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo tanaasulka uu sheego marka horuu wadda xihan maraa markuu derbiga soo taabtana wuxuu yidhaahaa waa tanaasulay marka hadda deni qudhiisu ma soo taabtay warbawa tanaasul badanaha runtaa weeye waar muuse bixiba cid tanaasul ka badisaa ma jirto markuu darbiga soo taabta buu go'aan beelad aqbalay war anugu waa yaabaye ilan darbiga siyaasadda lama dardari karo war aanal walmooshidilankii shaftaal waalan soohonga hareebasaleri war madeeyow lafta garancita rasuulka rabtaahi ma jirto sababtoo ah asagaa daadqaadi rabaa madeeyow madeeyow muxuu yidhi muuse biixi war cabdulow heeskaas mashillaa waa qaaday war anugu waa hubaa heestaas inuu nuura laxmeeyey anti laxankaas lifikri ayaa tantaka batay ninlooga dhiji hayoolin daydowliisayay xowluula nin looga dhijihayo lin kaydowlisayay xowluula war kalemaanay war mahaysiina waxaan aad uga carooday taliskii boliiska oo wada jooga oo amisom waraaqabaha eforka layidhaa guddoonsiinayso marka yaabaya ma waxaan gaarnay heer aan warqada iibsan weyno war soomaalidu wax walba in macaawino lagu siiyay rabtaa war waxaad barataa waa baaska baa layidhi warba uu madaxweyne xasan sheekh ingiriisku aada hayaabaa la yidhi war kalemaanay war mahaysiin maxkamadda ciidamada waxaa la soo taagay koox shirka ah oo dadka taleefoonada ku dhici jiray isku dhigi jira inay oo nambarkaada haddaad u sheegta ka shubinaya taleefonkaada wixii ku jira marka waxayba wax shubtaanba shuutaa ka shubaya markaan war waxaa hore loo yidhi shuuta nimuu maxkamad saaraya waa shigshigayaa war shuuta wuxuu yidhi saaxiibkay markaan toogashada ku xukumayey saaxiibtinimadaan ilaalinahayy warnamiyaha guddoomiyaha gobolka banaadir madaale sidii umurfinish ama aayado qur'aanka fadwoodii wali erey haljid oo unu dhisnay walnagadii ma jiran muqdisho dhatiya meelbiiyaalangna ma jiran roobka caalamka ka gayliya warbawasaaka waxaan daawanayay ciyaal eh? ku dabaalanaya balilaamiga dhexdiisa ka samaysmay eh? waxayna qaadi hayeen eh? webiyada u dabaalaheenaa webiyada madaalaan u dabaalaheenaa waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah intaan ku kulmi doonno sidaasi nabadgelyo